الرحمن الرحيم baabu tacriifi nuuni saakinati watanwiin nuunta saakinada iyo tanwiinta tacriifinteeda baabkeeda weeyaan kitaabkani tartiib wuxuu socdaa hayru caadi xataa qawaacid ma qaadanayo ninka kitaabkan ku dadaalaya wuxuu sheekhu ballan qaaday waa dhab weeyaan iclam halkan sheekhu wuxuu ka sheegahayaa nuunta saakinada iyo tanwiinta farqiga udhexeeya nuunta saakinada iyo tanwiinta farqiga udhexeeya wuxuu ku yidhi waxaad ogaataa nuuntu iyo tanwiintu inay ku tacriifiyeen nuuntu inay tahay saakino asliya oo sugnaan haysa xagga dhawaaqa iyo xagga wasliga iyo xagga qoraalka iyo xagga waqtiga afartaba way sugnaanaysaa maxay sugnaan waqfan wa waslan maxay sugnaan lafdan wa khaan lafdan waa maxay waa aqriidii khaanna waa maxay waa qoraalkii waslanna waa maxay waa israacintii waqfanna waa maxay waa waqfigii afarta jeer ee wax laga qiimeeyaba nuuntu way sugnaanaysaa oo nuuntu waxay gashaa ismiga iyo ficilka iyo xarafkaba way gashaa oo nuuntu waxay gashaa darafka iyo dhexda labadaba way gashaa laakiin ti tanwiintu iyadu waa maxay tanwiintu waa nuun saakina ah tii hore aslihiisa maahay laakiin ti tani waa zaa'ido zaa'ida xaggay ka tahay xagga qoraalkay zaa'id ka tahay kuma qora kitaabka xaggay zaaid ka tahay xagga wasankay zaaid ka tahay kuma jirto oo maala biga caliiman wasankiisu waa maxay haddii lagu idhaahdo ma odhan haysid faciilan wey ma odhan haysid maxaad odhanaysaa waa faciilan baad odhanaysaa lanna wasanka way ka baxsantaha waa zaaida nuuntu aakhir smi bayna noqotaa tii horese ficiliy maay gelaysa xaraf iyo ismiba aakhir keliya tarigashaata tii horese maay gelaysay awsad iyo aakhirba nuuntan maaragtay tanwiintu waxay ka sugnaataa xagga hadalka laakiinti xagga qoraalka kama sugnaato oo wasliga waktigiisay sugnaataa laakiinti kolka waktiga ma sugnaanhayso farqiyaha udhexeeysa ma arkaysa way kala caddahay hal maraan kugu celinayaa anaa kuu soo gaabinhaya nuuntu nuunta sa nuunta reebani waa nuun kolkaa maaragtay asal ah oo wasanka ka mid ah waad fahamtay sooma wasanka xuruuftay ka mid tahay kelimada ayib laakiin tii tanwiintu ka mid ma ah nuunta reebani ficilkana way gashaa ismigana way gashaa xarafkana way gashaa laakiin tii tanwiintu ismigay ka mid tahay keliya oo calaamayba u tahay ismiga naftiisa tanwiintu aakhirkay ka gashaa laakiin tii nuuntu meel kasta ka gelaysa tanwiintu waqfan ma joogto eh, eh, maaragta ma joogaysa kolka ay ku noqonaysa caliiman he xakiima waqfiga ma joogayso shakuurun haddaad ku istaagto maxaad odhan shakuur waqfiga ma joogaysa tanwiintu laakiin ti nuuntu way joogahaysaa maxay ahayde eh, nuuntu khadka way joogtaa oo nuunkii caadiga habaa la qorayaa ee dhibicda lahaa laakiin ti tanwiintu khadka may joogtaa caliiman haddaad qorto maxaad qoraysaa ma nuun baad ku dul qor ma qoraysid calaamo xaraka unbaad dhigaysaa ma joogaysa marka saasay ku kala gadisan yihiin oyna isku shaqa aynau ahayn kabacdigu deetana axkaamta bilaabi doonaa sheu taisagoo kuu sheegi baa sheekhu wuxuu ku yidhi iclam waxaad ogaataa biana nuuna nuntu iyo watanwiina tanwiintu qad carafuuhumaa inay ku tacriifiyeen carafuuhumaa inay ku tacriifiyeen biana nuuna nuuntu saakinatun mid reeban inay tahay taa way wadaagsadaan soma saakinatun way wadaagsadaan saakinadaasoo asliyatun asliyeah way ku kala tageen soma taasoo tabutu sugnaanhaysa fi lafdi xagga dhawaaqa sugnaanhaysa man baad odhana waad reebhaysaa dhawaaqa wa waslinna way sugnaanhaysaa oo man qaala baad odhanaysaa waktiga wasliga way joogaysaa uma khain xagga qoraalkana way sugnaanhaysaa nuuntu wa mawqifinna waqfiga waqtigiisana way joogahaysaa intaba way sugnaanhaysaa nuuntu wahiya nuuntii takuunu waxay ahaanaysaa fi smin aw ficlin wa fii xarfin bay ahaanaysaa wa fii wastin baa yaa turaa lagu arkahayaa iyo wa arafin araf labada waa lagu meeshay doonta iska geli waa xaraf dee xuruufta ka mid a ah, oo tirsan weeyaan nuuntu walaakina tanwiinu tanwiinku walaakin tanwiinu tanwiinku nuunu nuun weeye nuunkaasoo saakinatun reeban way ku midaysanaysa maali kaasoo zaaidatun zaaida ah kaasoo kaainatun ahaanaysa fii aakhiri ismi ismiga aakhirkiisa ahaanaysa kaainatun taasoo tahbutu sugnaanaysa fi lafdi dhawaaqana ka sugnaanaysa iyo iwsli wasliga waktigiisa sugnaanaysa oo walaa tahbutu aan sugnaanaynin fi lkhai qoraalka iyo walaa fi lwaqfi waqfiga dhexdiisa mina kila labadoodaba aan sugnaanayn weyaan halkaa ku joogo wallahu aclaa waaclam waxkam walxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin